الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii boqol konton iyo shanaad ee ka mid ah min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid اlmursaliin baabu taxriimi الnadr ilى اlmarأة الأjnabiyaة wاlأmrad الxasani ligayri xaajaة sharciya wuxuu baab yahay oo ku saabsan yahay cashirku taxriimu الnadr baymadu ama eegmadu inay xaaraan tahay la eegoo la fiirsho ila almar'ati alajnabiya haweenay gayaankaada ah gayaankaadoo meerkuu qabanayo iyo walamradi ninkii xiran ahaayo alxasani quruxsana amradku waa ninka aan garhyo gafuur lahayn ee dhallinyarada ah alxasani ee markaasi quruxsan ee sabiixa ah liqayri xaajatin sharciyatin xaajo sharci ah ayaa maslaxa sharciyadoon ku qumin inaan amradka xaska aan la firin karin haweenayda ajnabiga kaana aan la eegi karin qaala allahu tabaaraka wa tacaala qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim nabi allah waxaad ku tidhahdaa muminiinta aragiinna qayb kamida laabo celiya oo wixii aan idiin bannaanayn ha eegina ha fiirnina mintana marka tabciidiya laga wadaayo aragga barkiinbaa xaaraamayan qayb baa banaan wqaala tacaala ina asamca maqalku iyo walbasara aragu iyo walfu'aada qalbiga iyo wadnaha wixii laga sameeyo kullu ulaa'ika kuwaa dhammaantood kaana mas-uulan canhu waa laysweydiinaya wax walboo aragga iyo maqalka iyo niyada iyo qalbiga aad ka samaysay waa lagu weydiinoo xisaabbaa ka taalla wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaclamu rabxuu ogyahay khaa'inata alacyuni indhaha midooda khaa'imadda ah khaainatulacyin waxaa la yidhaahdaa daymada iyo eegmada aad ruuxa fiirinayso xaggana aadan jeclayn inuu ogaado inaad eegayso isha ruuxa lagu xadhayo cawradiisa iyo aragti meelaan loo baahnayn wixii aad si caada u fiirinayso saani aad u fiirinayso oon basar xuma ahayn kama cabsatid ishana kama laabtid haddii lagu soo eegana ma khajisidoo ma yaxyaxdid tani waa il khaa'imadaho waxaan loo ogolayn bay eegaysaa in la arkoo la ogaadana ma rabto markii laga sii jeestana way fiirin markii lasoo dharona way sii jeestanoo ruuxaan ruuxaba eegaynin ayaad iska dhigaysaa yaclamu ilaahi wuxuu ogyahay khaa'inat alacyun indhaha kuwooda dhagarta iyo khayaanada wada iyo wamaa tukhfi suduur laabu waxay qarinhayaanoo xumaana ilahay waxba lagama qarin kara wey xataa ruuxii haddaad idinku isha ku xadaysaan ood jaajuusaysaan iyo haddaad qalbigu wax ku haysaanba rabbi kii ka warqaba weeye nin walbana abaalkiisa ayuu fur ugu shubahaya hadduusan cafiyin wa qaala tacaala ina rabbaka rabbigaa nabi maxamedow labilmirsaadi cimilgalaya muraaqabanaya ka warqabid makhluuqiisa ayuu rabbi ku sugan yahay وعn abi hurata radi اllahu tacalى canhu ana الnabiya sal ly slam qaal kutiba waxaa lagu qadaro lagu qoray cala bni aadama bini aadamka dushiisa nasiibuhu dheeftiisa iyo qadarkiisa min azina oga dheef ahayd ruux kastoo bini aadanah oo mukalaf ah zina wuxuunbaa ka soo gaadhahaya weeye maadaama meelaha zinadu ay ka dhacayso ay badan tahay oo hal meel aysan ahayn mudrikun huwa mudrikun nasiibka kii haleelahaya weyoo gaadhaya daalika arrinka asaga nasiibka laa maxaalata shaki la'aan kutiba cala bni aadama nasiibuhu min azina mudrikun daalika huwa mudrikun dalika nasiibka kii haleela wey aadamu waa kii ku dhace asiiba laa maxaalata shaki la'aan wey yani hawshaa rabbi qadaray ee rabbi og yahay ruux kastoo aadamo ah kii sameeya weeye oo nabi allow maxaa laga wadaa ruux kastoo biniaadana zinuu ku dhacaya alcaynaani zinaahuma annadar labada indhood zinadoodu waa eegmada iyo daymada aan xalaasha ahayn ee dumarka cawraadkooda la fiiriyo wal wاludunaani labada dhagoodna zinaahumaa zinadooda macsiyadoodu al istimaacu dhagaysiga weeye la dhagaysto waxaan kuu bannaanayn ama shanqadh kale la dhagaysto xumaaniyo ku saabsan zina ku saabsan iyo hees iyo wax kharibanoo zina ka sheekeynaya iyo xumaan la dhagaysto wاllisaanu carabkuna zinahu zinadiisu alkalaamu waa hadalka xune zinada ku dulmeeraya ee lagu hadlo waliyadu gacantuna zinaha zinadeeduna albadshu waa taabashada iyo qabashada dumarka cawraadkooda la qabto la taabto wrijlu lugta adinka hoosaana zinaha zinadeedu waxaa weeye alkhuta tallaabada loo tallaabsanayo xumaanta iyo waxaan bannaanayn oo marka zinada ku lug leh waalqalbu wadnuhuna yahwa wuu jeclaanayaa zinadii wayatamanaa wuuna jeclaysanayaa yahwa wuu dooni oo hawaa geli waa rabaa wayatamanaa uuna yaa ku siyuhu leeyahay mahadsamaysidu hawsha haddaad heli lahayd buu qalbigu isleeyna shaydaan baa waalaye wayusadiqu daalika arrinkaa waxaa rumaynayo dhab ka dhigaya daymadii isha ahayd iyo dhegaysigii dhegta ahaa iyo hadalkii xumaa ee cantarabaashka ku saabsanaa zine wixii la halmaalay iyo gacantii taabashadeed iyo lugayntii xumaha u lugaysay iyo rabitaanka qalbiga uu wax doonayo xumaa iyo zine uu doonayo waxaa rumaynayo hergelinaya oo dhammaystiraya alfarju xubeenka taranka aw yukadibu ama waa beeninaya halkaa markay baashu gaadho zinadii weyneed soo dhowaato ama xubinka tarankabaa aafoobi hawshii buu ka dhabayni ila wasaa'ilkii adeeg yaraa o dhan waa lasoo dhameeyey zinadii yararkeed oo dhanba waad soo martay tii weyneed unbaa dhiman oo marka galma inay dhacdaah galmadaa marka ama xubinka taranka hirgelinaya ama asagaa beeninhaya ruux waa cabsanaya wuxuu leeyahay war ilaahay intaas ha kugu cafiya wax dambe ha noqonin mutafaq calayh hada lafdu muslimkani aan sheegna waa lafdiga muslim wa riwaayat اlbukhaari bukhaari riwaayadiisa oo xadiidka ka mida ah warshana mukhtasaratun way kooban tahayoo sidata muslim ooma faahfaahsano wa can abi saciidin اlkhudri mar hadday sidaa tahay oo nabigu sidaa oga digay waxaa weeye aadamuhu inuu is-ilaaliyo isdhowraa laga rabaa maxaa yeelay wasaa'ilka yararka ah sinada weyn bay kuu geynayaan ah waddo weyn bay kugu ritaa wadiiquhu waddo weyn buu kuu geeyaa walwasaa'il laha xukmu lmaqaasid walwasaa'ilu waa tabac marka waxyaabahan yararkee nabigu ka digaya ee isha iyo maqalka iyo hadalka bahal weyn bay kuu geynayaan marka ninka tan iska ilaalin waaya tii weynayd buu ku dhacahayaa ilaahayna astura ha la is-ilaaliyo وcan abi saciidin اkhudri radi allahu tacaala canhu can nabi sal slam qaal إiyaakum iska ilaaliya muslimiina iska jira wاljuluusa fi طuruqaat iyo wadooyinka in la fadhiisto uruaadku hadda nabigu waa jamcu turuq waxaana laga wadaa guryaha afaafkooda iyo bannaanada ardaayada ee wadadu marto ee dadku ay maraan inaad fadhiisataan iska dhowra qaalu waxay dhaheen saxaabadii yaa rasuul allah rasuulka ilaahi maa lanaa nooma ahaanin min majaalisina fadhiyada aan fadhiisanay kabdhoodka annaga buddun wax maaranay yani nabarlo kama maaran guryuhu waa kuuliyiin caruur baa joogto marar badan baa in bannaanka intii la fadhiista in lagu sheekaysto lagu kala xaajo qaato oo yaa loo baahanayaa dhaqan bayna carabtu wale soomaalida aminkan remiyiga ama tuulooyinka joogta dhaqankaa way leeyihin magaalooyinka joogana markay jirdiine iyo meel ay fadhiistaan ay waayeen maqaaxiyay ku fadhi diraan waa aragteen soomaali meel fadhiisato sheekaysa ma karto kuwa miyiga jooga ama tuulooyinku bannaanaha iyo meelaha ardaayada fadhiisanayaan waddooyinka dhinacyadooda ruuxi maray xamanayaan meentoo dhamma meeshaasi siyaasadda ku lafa guraya hadii caasimada la joogoo la waayo meel la fadhiistay jirdiinooyin maqaaxiyay fadhiisanayaan meeshaasay buuxinaya intay koob shaha shubtaan oo ninkii shaqada dhannayd bay ka banada miskiinkii meesha meheradda ku haystay culays buu la kulmaya maa nooma ahanin bay dheen min majaalisinaa fadhidi aan fadhiisan allow meelaha iyada ah budun maaran kama maaran allow ma dayn karo dhaqan bay noo tahay dana badan baan ku qabsanno maxaa ka mid a ah, nataxadau fiiha oo ku haasawna oo ku sheekaysanna oo ku warqaadana xugta lagu kala qaata faqaala rasuul اllah rasuulka ilaah wuxuu yidhi faidaa abaytum soomaalidu aad dad iska hadlo wey waxba aan qarsanin waxaa la sheegaa ingiriisku waagu waddankan gumaysanay iyo soomaalidii nostani waama dhulkan degaysay baa la yidhi jawaasis hala quro fara badan ingiriiska wuxuu hi jawaasis looma baano maxaa yeele soomaali ayadaa isjaajuusiba oo maxaa jira meelahay fadhiistaan ee ku sheekaystaan oo nimaan afka yaqaana geeya ayagaa sheekiyi in hebel xalay intuu nin gaaday buu toorigeliy kuu baxsaday xageeba joog dhoobley oo dhoobleyaa u degan habarirtii baa deganoo inuu afmadow sii aaduu rabaa ayagaa meesha ku sheekeen afmadowna haddii looga dabato xamar buu tusha gabadh adeerka dhaya baa lagu qabaa ayagaaba warkaasu dhan ahriyay markii ingiriisku xul looma baahna inaan kharash ku bixinno sirdoon iyo mukhaabaraad iyo malaayiin naga baxdo niman afka yaqaana keliya meelahay soomaalida ku sheekaysa shaha ku cabaan meelaha inoo geeya nafsa sheega hadda ma loo baana in laydan jaasuso hay-addan laqaalo lagu bixiyo meelahaad fadhiisataan unbaa niman afka yaqaana la soo fadhiisa warkiinna waa la helahaya carabtuna sidaasay ahaan jireen hadda markii la dhex bay is-adhaalayeen mooye dhaqankaas soomaalida ay lahaayeen saa darteed soomaalidu waa carab marka abu maxamed asagu meeshuu aadaya say u taalla faidaa abaytum haddaad diideen soomaali waa taa soomaa khayr wey markaa iyada faidaa abaytum ila almajlisa haddaad diiddeen inaad fadhiisataan halkaa mooy wax kale aad diiddeen fa actu ariiqa xaqahu nabigu wuxuu hi haddaydan dayn karin meesha oydan ka maarmi karin mufaaraqatu lmaaluufi mashaqaa la yidhaahdaay waxaad baratay waa baaskaae waddada xaqeeda siiya marka waaya halka aad fadhidaan dadbaa idin mari idinsii mari idinsoo dhaafi dadbaa idinku iman xaqiisii dhiiba faacuu ariiqa jidka siiya iyo wadada xaqahu xaqiisa qaaluu waxay nabi alla waa okay waan yeelaynaaye wamaa xaqu ariiqi yaa rasuul allah rasuulka ilaahw waa xaqa ariiqa muxuu wadada iyo jidka xaqeedu muxuu yahay wuxuu ihi hadulbasari aragoo la laabo wey gabdhaha muslimaadka meesha maraya cawraadka isha inaan lala raacin aragina laabi edab u yeela indhaha hoos fiiriya wakafudaa dhibkoo la xaslado wey dhibkiina ummadda meesha maraysa faduusha iyo idabdarada iyo hadalka xun iyo qadaadurka iyo maagidda joojiya dhibkana ka daaya saddex waa salaam salaantoo la radiyo laga jawaabo ruuxaad muslim hadduu idin mar assalaamu calaykum sheekaan haysannaa iyo shaxbaan ku jira hadhiine salaanta qaada walamru bilmacruuf wanaagga ummadda fara wixii khaldanaad aragtaan saxa ka meesha maraya wax ka khariban yahay gabadha aan xijaabinayna xijaab qaado cawrada asto marada sii dayso hoosu dhig marada adeer la hadla wixii meesha maraya ee xuma samaynaya wanaagka fara xumaha ummadda ka hor istaaga maxaa naga galay iyo ruux afaarihi geli mayno qushigooda iyo howlaha lama ogolo mar hadda halkaa fadhiisato xaqi dhiib wاlأmru bاlmacruuf wanaagga ummadda la fara weeye wاnahyu reebid can ilmunkari xumaha dadka laga reebo samaha ummadda fara xumahana ka reeba muttafaq calayh xaqu ariiq intaa waa ka badanya meela kaloo ku faahfaahiyey marka waxaa weeye inta ugu muhiimsanayd halka haddaad fadhiisataan kow hawsha idinka idin khusaysa araggiinna idabu yeela labo dadka dhibkiinna ka xaslada idinku dadka ha dhibina saddex salaanta qaada wanaagga ummadda fara xumaana ka reeba intaasaa laydinka rabaa haddii ma fadhiisan kartaan meeshaas waddada ah muttafaqun calayh maxalushaahidku xadiidka sheekhu u keensada waa maxay waa غض البصر بوكين وعن أبي طلحة زيد بن سهل الأنساري رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا بالأفنية جمع فناء كنا وحان قعودا كوا فردية بالأفنية أردارة أردارة فرديني وجمع فناء أرداغا يميل أفافك قريها بنانك كوري قريها كورية أيا فناغا الليل هذا نتحدث ونشيكي سنين وهل كاس مركا وحان وربان كهين nataxadau fiiha waanu ku sheekaysanayna fajaءa rasuul اllah rasuulka ilaahay baa yimid faqaama calayna waana dul joogsaday nabiga anagoo meeshii fadhina ardaagayda ama afaafka guryaha iyo wajahadoodii hore fadhina nabiguna soo dul joogsaday faqaala wuxuu ihi maa lakum walimajaalis الsucuudaat walimajaalis الطuruqaat الsucuudaat waa jamcu saciidin kaariiqin waruq kaariiqin waطuruqin waطuruqaat waa nafsa shay waa isku macno waana isku mabno mabnan wa macna waa isku mid ariiqu uruq baa lagu jamciyaa uruqaadna waa lagu jamciyaa saciidkuna sucud waa lagu jamciyaa iyo sucudaad ka ariiqin wa uruqin wa uruqaad nafsa shay maa lakum maxaa lahaantiinna oo walimajaalisi sucudaati ay walimajaalisi uruqaad maxaad wadooyinka u fadhiisanaysaan maxaa idinku kalifaya inaad wadooyinka fadhiisataan ijtanibuu ka fogaada majaalis sucadaad jamcu majlisin ka fogaada faqulnaa waxaan nabi allow inamaa qacadna nabi allow waxaan u fadhiisannay halkaani likhayri maa ba'sin dhib la'aan baan u fadhiisannay wax dareena nabi allow ma wadnee danay kale un baan ku qabsannaa qacadna waanu fadhiisannay natadaakaru annagoo muraajacaynayno wax isweydiinno diinta kala baranayno wanataxadau sheekaysanayna qaalana wuxuu uhi imaa laa haddaad dayn sidaa tahay fa adduu wadada xaqeeda siiya fadhiga xaqiisa siiya adu lbasari waradu salaami waxusnu lkalaam adu lbasari aragoo la laabo oo indhihiinna adeedabu yeeshaanoo cawraadka muslimaadka ka ilaashataan waradu salaam salaantoo la qaadoo laga jawaabo waxusnulka war wanaagsan dadka la yidhaahdo waa alamr bimacruuf wanahy can ilmunkar war wanaagsan dadka la yidhaahdo rawaahu muslim marka taasaa ka ah dadka wixii dhibee meesha ka jira ummadda ka hor istaagoo ka qabta xumaha ka qabta wanaagga fara dad meesha dantoodii khaaradkeedna ku qunsanayae bannaanayd ummaddana wax taraya ha noqda lugooyo meesha fadhido imtixaana ummadda dhibta ha noqonina ascuudaad wuxuu ihi sheekhu rawaahu muslim ascuudaad bidami saadi walcayn caynkii saadkaba waa la godayaa ay uruqaat waa wadooyinka jidadka meelaha mara weeye وcan jabir bn cabdilaahi اlbajli radi allahu tacaala canhuma sa'altu rasuul allah rasuulka ilahi baan weydiiyey haddii li aragga hala laabo qur-aankuna ina amray nabiguna in badan ka hadlay oo hadalkii nabigu u qaadaa dhigay celceliyo oo u rakaadiyey daymadu waa laba qayb midna waa mid qasadii khiyaarkaa ku timaada midna waa mid adigu aadan kontarooli karin adoo iska fadhiya yeedho si aadan ka fikirin oo adan dhowroofaynin baad ruuxu eegaysa adoo jalleecay oo ishi tuuray baad arkaysa isha aad tuurtay bilaa khiyaar waxaa weye cawray ku dhici kartaa middaa ayada ah guribaad soo geliyaa jooga ishaad saadaa ruux baad arki kartaa cawradiisa muuqato taas marka waxaa la yidhahdaa nadarulfaja la yidhaahdaa waa daymo kada ah laga fiirsanin oon lagu talagelin xaggana aan la kontarooli karin marka u horayso saaltu rasuullah rasuulka ilaahi baan weydiiyey can nadar ilfaj'ati kadada daymadeeda isha aadan lagu talagelin aad meel la hesho aadoon u wadin xukumkeeda faqaana wuxuu israf isrif basaraka aragada leex mar hadday kaaga dhacdo aragada leex xadiidkii caliy ibn abi aalib burayda caddeeyo nabigu wuxuu yihi tahore lagu qaban maaye hala si raacin nabigay weydiiyeen labadooduba aragga hore kaaga dhacay markaad ishu ku dhacdo jeedso ishaada soo ceesho idabu iyaag ha u sii isha hala sii raacin ta dambe dembi weytii hore laakiin laguma haysto lama awoodo way banaadamku inay ishaa iska middaa hore qacda ay kontaroolaan maskaxdaa markiiba odhanaysa shanqar baa bal eeg ishoo boodin baad iyo qoortii leexatay middaa laguuma haysto maxaa yeele waa hayru maqduurin istiaacadeennu ma awoodo ma awoodo mar hadday ka baxsanta ilah naguma mashaqaynin taa laguma haystee ta lagu haystaa bal wixii hubso adoo ogyahay inaad cawra la heshay shaydaanku wuuu ordine bal si fiican u fiiri oba intaasoo islaanta hunguri kaagal waaga dambe guursataaye waxaas waa falsafo shaydaan wey ishaada edab u isrif leexi basaraka araggaada soo cesho weeye rawaahu muslim wa can ummi salma radi allahu tacaala kuntu cinda rasuuli illaah rasuulka baan la joogay maalin maalmaha ka ah. wa cindahu maymuuna maymuunana waa la joogtay oo xaaskiisa ah bintalxaari waa umu salma iyo maymuun faaqbala waxaa soo qaabiloo soo dhaqaaqo nugu soo baxay baa loo jeedaa ibnu ummi maktuum cabdulaahi saxaabigii indhaha la'aabaa soo baxay wadalika arrinka maalinka nagu soo baxaya cabdulaahina bacda an umirna ama aan meesha fadhinay an umirna bilxijaabi intina la faray inaan xijaabana ahayd ee dumarka nabi maxamed xijaab ah la sii faray fasaluuna min waraai xijaab la yidhi faqaala nabiyu sal sl nabgu wuxuu yidhi ixtajibaa minhu ka xijaabta cabdulahi bn umays sooma soo socdaa oo iska hamaqsani waxba aan arkaynaa ka xijaabta dharka isku hagaajiya ninkoodii bay la joogeen suubanihii bay la joogeen calayh isalaat wasalaam nabigu xijaabta buuri dhar fiican xidha sii daysta caalahoo dhanba sidii nin ajnabi oo indha qaba idinla jooga u xijaabta faqulnaa waxaan yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alaysa huwa acma miyuusan indhala'ayn bay yani way fahamsan yihin maxaa loo yidhi ha xijaabto waxaa loo yidhi ha xijaabto ragga ajaanibtae gayaanka indhahoodaa cawraadka laga ilaalinaya ninkan marka hadduu indhaala yahay nabalow maxaan ka xijaabanaa bay dhaheen fiqulmasalay u degeen iyo xikmada iyo cilladu laa yubsiruna nama arkahayoy dheh nabi allow namaba arkahayo maxaan u xijaabanaynaa walaa yacrifuna nama garanayo haddaan hadda aanan hadlin inuu hadalka naga garta mooye nama in dad kula joogo ma ragba ma dumarba ma kala yaqaan nama arka nooma jeedo faqaala nabi nabig wuxu uhi alayh الsalaaة wasalaam afa camyaawaani antuma idinku ma indhaladihiin asagoo hadduu indhala yahay labadiinu hinde iyo mxuu <laughs> ahaa umu salame iyo hindena waa la yidhaahdaa umu salame iyo maymuuno idinku ma indhaladihiin afa camyaawaani antuma alastuma tubsiraani miyaydan idinku arkaynin ninka ragga lama ogolo isagu inuu dumarka eego indhaha la raaco dumarku ragguna lama ogolo inay indhaha la raacaan raggu looma ogolo dumarka dumarku ragga inay fiirshaan lama ogolo eegma keeni karta fitno ama cawro ay ku dhici karto asagu hadduu idinka badbaado isan arkaynin idinku soo asaga ma arkaysa nina soo nin ma ah oo ajnabi idinkama aha rawaahu godoy wtirmidi wqaala xadiiu xasanu صaxiix wkadalika صaxahu ibnu xibaan waxasanahu nawi fi sharxi muslim nawi ku taxsiiniyaa dadka cileeya xadiidkana wuu radiyaa ibnu xajar asagu wuxuu yidhaahdaa fatxubaariga dhowr goor ba xadika ka hadla wuxuu hi waa xadiiun mukhtalafun fii sixatihi marna wuxuu yidhi isnaaduhu qawiyun buu yidhaahdaa waa xadiid laisku maandhaafay sixadiisa marna wuxuu yidhi sanadkiisu waa xoog badan yahay waxa u badana lagu celeeyena waxaa weeye buu idhi in ninka zuhri la yidhaahde ninkaad garanaysa maxamed mashaaba zuhri uu kala gooni noqday xadiidka nin la yidhahda nabhaan mawla ummi salama intaasaa loo hayaa buu i cillo kaloo xadiidka uu leeyahay ma jiro sanadka waxaa ku jira nabhaan oo ah addoon ay ummu salama xorayso hooyadan xoraysa xadiidka marka nabhaan baa warinaya ardayga nabhaan ka qaatayna waa maxamed bin muslim bn shaaba zuhri ninkii caalimka iyo ah xilligiisi nin la aqoono iska yaraa taasna cila qaadixa ma aha buui cilad dhibaysa xadiidka ma ah xaafidku warkiisa baan idiin wadaa maxaa yeelay wuxuu idhi ninka uu zuhri yaqaano mawlihii gabadhii xoraysana wax ka warinaya xaggana uu ku tilmaamay zuhri ninka inuu ahaa kaatibkii iyo mawlihii um, mukaatabkii umu salama ay kitaabaysay intay xoolo ku dhigatay iyo xoolihii keenay saasuu ku xoroobay xog khaas ah ayuu zuhri ka hayay wiilkan ay xoraysay umu salama ee mukaatabka u ahaa ninka noocaasa ah wuxuu yidhi laguma jarxin kara xadiidka wax jarxiyeyna ma jiro falaa turaddu riwaayatuhu xaafidku markaas saas ugu tigtigsaday riwaayadiisa lama radinayo ibnu xibbaanna iyo waa sheegay iyo iyo halkay la mareen abu daauud xadiidka wuu saxiix yeelay waxaa ku tusaya markuu xadiidka wariyay tirmidi bese ma saxiix tirmidi abu daauud ibnu xibbaan xaafidku waa idiin soo sheegay nawowna warkiisa waa idiin hormariyey intaa waxaa dheer ninka la yidhaahdo alxaafid almundiri asaguna xadiidka waa xoojiyey abu daawuudna wuxuu yidhi xadiidkani kama hor imanayo xadiidkii faatima binti qays axmed bn xambal baa xadiidka duray tirmidi abu daawuudna waa khilaafsan yihiin haahidna xadiiku wuu leeyahay min xadii usamat bnu zayd biisnaadin aciif asna waa jira waxa kaloo xadiikan loo hayay cilo kale ma jirto raggii durayna waxay ku cilayeen keliya aaadii kal ka hor imanaya axaadii kaloo ka hor imanaya maxay ahayd xadiidkii aad taqaanina caanka faatima binti qays markuu furay saxaabigii usaamaha waad garanaysaan markuu cafwan markuu ninkeedii furay wakay nabiga u timid ee nabi allow xageen ku cidda tirsadaa ama laga dhintay nebi wuxuu yihi ku cidda tirsataa ummushariik agteeda ummushariik agteeda waxay tii nabi allo ummushariik oo haweenay weyn oo saxaabadaa u timaado oo xerta saxaabadii fuqarada wax u karisaa oo rag badan baa jooga waa ku rafaadhayaa meeshay meesha gurigeeda wuu dad badan yahay wuu qala badan yahay madiina wuxuu uhi haddii halka aad ka cabsatay cabdulaahi bn umaktuum gurigiisa ku cidda tirso asagaan indhaloon ku arkaynin oo xilligaa doonta aad xijaabka yaraysan kartaaye haddana cabdulaahi buu nabigu wuxuu leeyahy umu salame iyo maymuunoy ka xijaabtaa idinku asagu hadduu indhala yahay idinkaa indhaqaba xadiikaas xadiika ka hordhiman bay yidhaahdeen oy wadaadduhu ku dureen axmedna intaasuu keenay ibn cabdilbar baa sidaa u cadeeyey cilo kale xadiidku ma lehe wadaadaha difaaca xadiidka waxay leeyihin waa xadiid xoog badan nabhaana waa mowla ummi salama zuhri baa ku filan yaqaanay majhuul ma ahe xadiidku waa sugan yahay dariiqadaasi tirmidi abu daawuud ibn xibbaan jamaaca mareen xaafidkuna ku tigtigsaday nawigana idiin sheeg wadaadaha durayana wax kale ma hayaan xadiidkaasuu ka hor imanaayo abu daawuud baa ka jawaabay wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu khaas ku yahay ummahaat اlmuminiin ummahaat اlmuminiin buu gooni ku yahay xadiidka faatima binti qaysna dumarka kaleu khuseeyaa dumarka kale waxaa la rabaa ruuxa indhaha qaba keliya inay ka xijaabtaan indhoolaha kama xijaabanayaan ama hooyooyinkana ummahaat اlmuminiin dumarka lamid ma aha yaa nisaa الnabiy lastunna kaaxadi min الnisa in itaqaytun dumarka nebi maxamed dadka waa ka duwan daahirulqur'aanna muxuu tilmaamhayaa dumarku mutlaqan inay indhaha laabaan rag oo dhan ama hindho qabo ama yuusan indha qaban iyagu indhaha laabaan waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna aayaddu miyay kala qaaday indhoolaha idinku waad fiirin kartaan miya jiri mise rag oo dhan ba indhaha ka laabay jiri idan qur-aanku dumarka nebi maxamed dumarka lamid ma aha ayadduna waa mutlaqa ama waa caam waxaa lagu xambaarayaa inuu gooni ku yahay dumarka nabiga calayhi salaatu wasalam wax badanoo dadka u bannaanaabuu nabigu dumarkiisa iyo gabdhihiisa u diidi jiray dahabku ka yahay qaybo ka mida ah. fidow qaybo ah ay ka tahay dharku qaybo ka mida ah yahay maxaa yeelay nabigu dumarkiisa iyo caruurtiisu wuxuu rabay in maadaama ahal ambiye iyo nabi ay dadka inay ka duwanaadaan wax badanna lagaga daydo idan xasanaat alabraar waxaa le waa wax culummada khalad ku ah oon caamada khalad ku ah in baa jira wax waalidka aan lagu dulqadan karin ilmaha laakiin lagu doqan daa'imaha jira dadku waa kala duwan yihin waa darajaad marka abu daud wuxuu ku leeyahay axmed meeshuu aada hawshu mee xadiidkan wuxuu khaas ku yahay ummahaat اlmu'miniin xadiidkii faadil binduqaysna wuxuu khuseeyaa dumarka kale labada xadiidna way sugan yihiin ismana tacaarudayaan warkaana eh, abu daawuud ibn cabdilbarna marka dambe uu ku raacay mundirina uu ku raacay ayaad moodaa inuu fiican yahay xadiiku marka waa sugan wadaadka marka howshu wuxuu ku leeyahay waa daciif intaa unbuu kuu sheegaya nabhaan ayaa majhuulu kuna nabhaan majhuul ma aha majuul u ahayn wuxuu majhuul ahayn tirmidi baa xadiidka u abu daawud baa u ibn xibbaan baa u ibn xibbaan fii iqaati buu sheegay dahabina fi lkaashif wuxuu yidhi waa iqatun qawaacid اlmuxadisiin marka la maro ninkaasi nin iqaa weeye baashu ma aha hal nin baa wax ka wariyo xisaab handasiya ee kululatar looma qaatee macaani kaleay leedahay marka ragga laga hadlayo rijaasha marka hebel baa daciifiyo waa ijtihaadkiise weliga aha u qaadana inay tahay masale bir lagu gooyey oon aragtitaa ka duwan aysan ka furayn وعn أbي سacيidi رضي الله تaعالى عaنه أن رsuل اه صلى اه سلم قاaل tirmidi markaan maraynaan ku fafaahinay wadaada xadiidka daciifiyey qabaan iyo cilalka ay sheeganayaan halkaasaan ku fafaahinay jamcigaas marka la jamciye abu daud u bilaabay xaafidku talkiisku ui waa jamci xasan ah kaa ku daaya in sha allah kala qaada uun ummahaat اlmuminiin iyo iyo dumarka kale kala qaada وcan abi saciidin radi allahu tacala ana rasul sl slam qaal laa yanduru الrajulu ilaa cawrati الrajul laa yanduru الrajul ninku ma eego ilaa cawrati الrajul raggu labtirkooda lasuma ogola inay cawrada is arkaan hadday webi ku qabaysanayo haday bad ku dabaalan iyo haday meel ay joogaan baraagaaba ah lama ogolo wey waanu dhar yaraysanayna xoogo waa qurxaysay intaas isqaawinin lama ogole ninka ragga cawradiisu markuu ragga la joogo waa xudunta ilaa jilbaha xudunta jilbaha lowyada inta u dhaxaysa ayaa cawrat rajuli ah marka ninka axad kale inuu kaa arka lama ogolo laa yadru rajulu ninkuyuusan eegin ilaa cawrati rajuli ninkale cawradii ama naafiye ka dhig ama naahiye ka dhig hadday naafiye tahayna waa khabar laga waro bimacna nahyi walalmar'atu haweenay ma eegto amaysan eegin ilaa cawrati almar'ati haweenay kale cawradeed dumarku markay isla joogaan dumarka muslimaadka ah dumarka muslimaadka markay isla joogaan cawraadkoodu waa iyaguna waa bayna surati warugba cawrada muqalladada ah cawrada muqalladada maa bayna surati warugba waa dumarka muslimaadka markay isla joogaan kaafiraadka dumarka kaafiraadkana waa ka rijaal hadday gaal tahay waxa naagta kula joogta ee gabdhaha muslimaadka la jooga ay sida qolyahan idiin shaqeeye jaariyaadka idiin shaqeeye gaalada ama guryaha idiin tertere idinka shaqeeya sida raggaad uga xijaabanaysaan dumarka muslimaadka lama ogolo haweeney gaalo ah in gabdhaha muslimaadka cawradooda ay aragto sida ajaanibtii waa uga xijaabataan dumarka soomaaliyed hawsha waa lagu kari laya ayagu waxayn tooda fiicanee dadaalaysa waxayn iska ilaalinaysaa ragga gaaladana dhex joogtaan haweenkoodu raggay la yihiin sida raajixa min xayu daliil iska ilaaliya walaa yufdi arajulu ila arajuli fii awbin waaxidin walaa yufdi ma gaadho arajulu ninku ila rajul nin kale ma gankiisu ifdaagu waa labada gan oo istaabta idinkoo qaaqaawan ama murya gacan oon dhar qabin jirkiinu istaabanin buu nabigu leeyahay nin jirkiisu nin kale inuu taabta lama ogolo iyagoo qaaqaawo walaa yufdi rajul ila rajuli fii awbin waaxidin hal maro idinkoo qaaawan go weyn hasla huwanina busto weyn oo jirkiina istaabanaya mamnuuc wey waa dhaqanxumo nabigu ma ogolo calayh salaau wasalaam walaa tufdi lmar'atu haweenayaysan gaadhin gankeedu taaban ila almar'ati fii awbi waaxidi dumarkuna sidoo kale edabtaa la rabaa dumarkuna waxaa la rabaa inaan gankood iyo cawradooda istaabanin ayadoon ayagoon dhar qabin hadday meel wada seexanayaan oo busta iyo go weyn aan u qaybsami waayo mid walba iyadoo dharkeeda qabta ha wada huwadeen laakiin oogadi iyo ganki qaawanaayuusan istaabanin maxaa yeelay waa waxay keenaysaa dhaqan xumay keenaysaa waaga dambe rawaahu muslim waana wadiiqiya wasiile zina keenta iyo xadgudub iyo xumaan keenta dumarkuna sixaaq bay ku keentaa ragguna zinay ku keentaa iyo liwaad iyo bakti marka aada la iskaga ilaa nabigu hawshaa waa diiday amradka xasanka ah hadda axaadiid ku saabsan ragga caadigaa ah iyo dumarkanbuu imaamku keenay muusan keenin daliil oo khaas ah oo ku saabsan wiilka yaree quruxsan een weli garh u soo bixin gafuurna usoo bixin xaad aan lahayn ee mulayga ah, ee susuubida ah ee aad u quruxsana gabadh gashaantaa la moodayo maxaa asagu u eeday waxay dhan culammadu waa qiyaasan cala alfatiyaat gabdhaha fatiyaadka ayuu la mid yahay dumarkuu la mid yahay shaabaadkuu la mid yahay bal inuu ka dara laga yaabaa oo maxaa yeelay gabadha wayba kaa xishoon oo dadkuna way kula yaabeen laakiin ninkan yarka intaad meelaha la gasho inaad khaniistaaba laga yaaba bay yidhaahdeenoo xaggana cid ku arkaysa aan jirin eefa ka timaada waa lagu aafoobaa wadaad w amradka xasanka in lagu qayda shardi mee amradoo dhan baa soo gelay wax adiga kula foox nin loo quruxsan yahay kullu saaqitatin laha laaqita weeyaan marka aafo weeye waa marka macnihii baa ku jira maxaa dumarka looga fogaanaya oo looga cararaya zina darteed baa looga fogaanaya waa maxruumun muxaramun lisadi dariica idan haddii marka luuiyo iyo wax zina ka daranba uu ka dhalanhayo ninka quruxsan ee mulayga ee susuubida ah dumarkiibuu lamid waan la iska ilaaliy sa darteed baa imaam noqon karaa ma adimi karaa ma lagu daba xidhan karaa ma lala khalwoon karaa nafsa shay xukunku dumarkuu qaadanaya keliya wuxuu inqilaafku ka taagan yahay amradka aan quruxsanayn ee aan quruxsanayn foosho ida kaana abiixan aw qabiixanunbay kala aadaan asabiixu wاljamiil taasna marka macno badan kuma xidhno adugu innagu waxayna la foolxunbaa qolyahan dhex joogtaan u ah yurub iyo faranji u ah nimba quruxdu miisaan ma laha qaacida daabito ururso lagu soo hagaaga ma laha curfi walba meeshaad joogtaan bay ku xidhanta waa in hadda kor gabdha ay afrikaana ku quslayiin foolxumadiis hadda korsomaan sheekayn maalin dhow ninkii iga sheekeeyey meeshan muddadan aan ku salaamay wuu joogaa marka waxaa baasha quruxba xajba ma lahaba nin walba qaab qolii soomaaliya intay bishinta duleeliyaan masaf dhan gashanhaya waxaa raga ka dhiganay kuwa dhagaha jeexjeexaaya kuwo sankoodii carabkoodii bishimihii intay duraan e, aleelo ka lalaadinhayo qurux u arka waxaan quruxda ah xad ma laha ilkihii quruxsanaa kuwo qori ood ka dhigi mici iyo madiil aad mooday yaanyuur ilka heed somayda arag waxaasoo dhan qurux baa laga raadinaya baashu markaa qawaacid ma laha alla iska ilaa wixii un fidno iyo baashi luuiye iyo zina keeni karo dhan halaga fogaadu nabigu kule alayh salaat wasalaam culimmadu intaan bay ka fahmeen baabu taxriimi alkhalwati biاlajnabiy wuxuu baab yahay haweeney gayaanka ah la khalwoto meel cidla oon cidna arkaynin cid ka xishoonaysa kaa agdhoweyn aad kula gooyi noqoto inay xaaraan tahay wa qaala tacaala ilaahi wuxuu ihi waidaa sa'altumuuhunna haddaad dumarka weydiinsanaysaan nabi maxamed dumarkiisii iyo kuwa lamidka aba ah mataacan ay xaajatan dan su'aal diineed dan adduunyo dan baad weydiisanayso idinka soo gashay fas'aluuhunna min waraa'i xijaab xijaab gadaashii ka weydiiya iyadoo asturan ama dahaadh ka dambaysa iyo xijaab weydiista wa can cuqbata bni caamir aljuhn radi allahu tacaala canh ana rasul la sal ly slam qaala wuxu uhi iyaakum waddukhuula cala annisaa iska ilaaliya idinka iyo ugelitaanka dumarka loo galo war dumarka u gelina loo jeedaa laqbada xarfiga marka laga dogo dumarka ha u gelinoo ka fogaada dumar iyo kala fogeeya saasay daawadu ku jirtaa gaaladiibaa hadda calaacalayso le dumarka ragga in la kala fogeeyo oo nin walba goonidiisa u daaqo oo la kala asturo wax ka wanaagsan malay leeyihin daawo caafimaad baa ka gashay haw dhakhtareed baa ka galay dhaqankii wanaagsanaabaa ku jira dhowrsankaa ku jira daawaa ku jirta rag iyo dumar inay kala fogaadaan mar walba isku soo dhowaadaan aafadaa badata dhaqankaa hallaaba burbur baa yimaada caafimaad ka yaraada iyaakum wاdukhuul cala الnisa faqaala rajulu nin wuxuu yidhi min alansaari ansaar ka mida nabiga la hadlo nabi allo wuxuu yidhi afara'ayta bal ka waran alxamwa dumaashiga ka waran gabadha dumaashigeed ma u soo geli karaa xamwu waa ninka qaraabadiisa ragga ninka qaraabadiisa ah ee gabadha xididkeeda ah ee dumaashiyaalkeeda xamga la yidhaahdaa nabi allow kaasi ma ragguu yahay oo asaguna iska ilaalino dumaashidii iyo gabadha walaalkii qaba ama adeerkii qabo ama eh, in adeerkii qabo wuu u tegi oo raggu ka sokeeyaa mise waa la mid qaana wuxuu idhi alxamgu lmowt asagaaba geeraaba ugu daran gabadhu kama xishoonayso waxay u qaadanba qaraabo sokeoo dadka way soo dhowaysaan waana bahal asagaba halis ah maqay reera dumiyeen meeqay reera dumiyeen aafo ayagaa ugu daran kuwa aan la mooday qaraabo la moodahaya ee dumaashiyaada reeraha imanaya fidnaba ayagaa ugu daran bu nabigu leeh gabadhu kama xayanayso kama kaydanayso kama xishoonayso aad way isku yarhadlaynaysa ninkan walaalkii ku qaba wax kaa daya ama ku fidnayn isma laha kadibna asaguna shaydaan iyo balaaya u harkaagogan markaa iyada alxamudu maashigu almowtu geeri wa fidnada u weyn isaga ka timaadaaba nabigu u jeeda calayhi salaatu wasalaam asagaaba raggala ka daran ajnabigaa koraaba dhaama muttafaqun alxamu qariibu zawji xamgu waxa weeye ninka sokoyihiisa xigaaladiisa ka akhiihi walaalkii oo kale wabni akhiihi in adeerkii oo kale wabni akhiihi cafwan wiilku adeerkooya oo kale wabni cammi in adeerkii oo kale wiilka ay ilmaadeerka yihiin ka walaalkiia ah kuwaasa xamuga la yidhaahdaa inagu da somaaliyadanna waynoo kala duwan yahay waynoo kala duwan yihiin maxaa yeelay xamugdumaash waxaan u dhaqanaa ninka wixii la dhasha ama la facsiman wixii la facsiman baan u walaalkii walaalkii wiilku dhalay gabadhu maxay u dhaqon eeday dhihi ama aayay dhihi ah, dumaasho lama yidhahda af soomaali ahaan so sidaa maaha waalid bay u arkaysaaba laakiin carab xamu waa raggaasoo dhan waa dumaashiyaal wey وعن بن عباس رضي الله تعالى عنهma أن رسول صلى اه عليه وسلم قاaل لا يkلوna أحadكم midkiin sallgoy noqonin بiمرأaة haweenay إlاa maعa dii maxramin inuu la joogo nimaan geyn mooyeen gayaanku waa ajnabi maxramkuna waa axadka gabadha aan gayn baa maxramka la yidhaahdaa walaalkeedii iyo wiilkeedii iyo aabbaheedi iyo awowgeed iyo abtigeedi iyo dadka noocaas laa yakhluwanna axadukum midkiinsa la noqonin bimra'atin haweenay ilaa maca dii maxramin guri goonaa iyo meel goonaa oon cid bini aadana tarixin ama caad axad arkaya uusan joogin in lagula noqdo lama ogolo marka in daruuraba ay wacato markaa sidii binti maxamed oo uu soo qaaday zayd ibnu xaaris oo kale gabadhu muhaajira ay noqoto marka ay ku qasmaato nin ajmi inay soo raacdo dhakhtaroo kaleo la waayo ruux maxramo ilmihii gabadhi raaca oo marka haweenay dhakhtarisana la waayo inay daruuraba wacata mooyeen waxaa weeye asal waa sida muttafaqun calayh waxaa laga cararayaa inay zina iyo aafa timaado وcan burayda radi allahu tacalى canhu qaal qaala rasul lah sal ly slam xurmaةu nisaaءi اlmujaahidiin dadka ilaahay wadadiisa ku dagaalama dumarkoodu xaaraamnimadkiisu dumarkoodu xurmatu nisaai lmujaahidiin cala alqaacidiin oo kuwii fadhiyey ee aan halgamayna ee xaaraam ka tahay ay xaaraam ka yihiin ka xurmati ummahatihim hooyooyinkoodoo kale sidii xaaraam bay la mid tahay nin mujaahida uu ka maqan yahay ama uu qabo waxay xaaraam kaaga tahay sida hooyada ay xaaraam kaaga tahay maxaa yeel zinada hooyada ka zinaysato waxaa weeye dil waa in lagu dilo waa lagu dilayaa ama meher rido ama haridinna waa in lagu dilo wadaadana wayba kugu tagfiirinhayaan haddii hawl kale ay raacdo oo gaal baabatay ku dumarka mujaahidiintuna saasoo kale w dumarka kaa lamid ma ah raggiina inaan ee meelaha iska fadhiya iyo mujaahidiintu isku xurmo maaha dumarkooda dumarkooda halka hadduu jooga ayagii maxaad moodaa ayagii raggii jihaadayey ee dumarkay qabeen dartooda ay xurmada intaa le ku yeesheen ayagii maxaad moodaa cirdigoodii sharaftoodii diintoodii in la duro is-ilaaliya nabig wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam min rajulin min alqaacidiin ma jiro nin fadhiyan halgamaynin oo yakhlufu ku siisimaya rajula min almujaahidiin nin mujaahidiinta ka mida ah fii ahlihi reerkiisa ku oo fayakuunu khaaimo reerka u dabamaro xumeeya fiihim fayakuunu ay fii ahlihim ilaa hadduu nin jiro ninbaa jihaad u baxay halgan buu u baxay xaaskii reerkiiba uu yidhi waa kugu siisimaya waad khaaintay ilaa jiro waqafa allahu lahu yowma alqiyaama wuqifa lahu yowma alqiyaama aad fiicnaan lahayd ama waqafa ninkii qaacidka istaagaya oo la ooistaagaya lahu lilmujaahidi yowma alqiyaamati maalinka aakhara asagii baa la soo istaajin qaacidka ee ama khaainka ee khaaimo walaalkii fa yaahudu mujaahidku min xasanaatihi xasanaadkii qaacidka maa shaaa intuu doono xataa yarda ilaa uu dhirgo qanco oo lagu soo istaajin wixii xasana eed lahayd ee camal saalixaad shaqaysatay waa la odhanaya mujaahidow daldalo intaad rabta ka qaado diiwaankaada ku shubo la wareeg ilaa uu qanco muruux baa ka dhar eber buu uu ku xaalufinaya uma iltafata ilayna rasuul rasuulka ilah baa na soo jalleecay oo na soo daymooday nabigaa saa noo la fidhi saxaabadabu saa eegay saaba u eegay wuxuu rabaa inuu dareensiiyo bal inay fahmeen xadiidkii kale xaggana uu dareensiiyo curayska meeshaa ka jira maalinka qiyaama nabigu marka faqaala wuxuu markuu daymoodo uu eegay uu jallaacay saxaabadii maa dannukum malihinu muxuu yahay maxaad filaysaan mujaahidka lagu fasaxay xasanaadka iyo acmaashii ninkan khaa'inka ah? waxa intee laag buu ka qaadeen muxuu ka reebi muxuu ka tegey maxay idinla tahay bal odoros idinku rawaahu muslim riwaayada muslim baa caddaysay maa dannukum tarawna yadacu lahu min xasanaatihi shay ma filaysaan wax xasana inuu oga tegahayo maya hooyada iyo aabbahaabadaan cafiin aakharo oo kaa carari oo ilmahaadaa kaa carari oo walaal iyo walad baa kaa carari ama wax kugu sheegta hal shay oo xasana ruux ku siin ma si walba hadaad u barda hooyada indhaha biyaha ka keento adduunka dadka kugu jecela abadan walaashaawrkeed jooji xaas baad sheegtaye kaadashayd u dhabeesha xataa waxba ku siin maayo kala cararaya ninkii mujaahidka laakiin waxaa lagu fasih xasanaadkii ninkan ururso ilaa aad adugu ka qanacdo ciqaabta lagugu ciqaabi baa sidaa ah intaan la gaadhin tii rabbi ciqaabta xaqi ila ninkan adoonta xaqiisiiba lagaa goynaya walaalow waan halgamayaa muslimiintan difaaci dan guud baan ku maqnaya reerkii iyo carruurta igu siisan iyo saan abaalkeedu asagu xaqiisa saas ugu goosan cadaabka rabbina waa kuu dhiman yahay ama ilaahay kuga cafiyatiisa ila laba xaqba xaqu naas iyo baa ku wada jira meesha riwaayada marka nasaa-i baa caday tarawna maa dannukum tarawna yadacu lahu min xasanaatihi shaya maya wey maya wey marka ha la iska ilaaliyo dumarku waa kala daran yihiin dumarka haweeneyda dariska kuwa ah iyo midaan dariska waa kala daran yihiin dunuubtu waa kala waaweyn yihiin marka zinoo dhan iyo wadiiqaheeda iyo wadooyinkeeda iskaga fogaada ilahay ana asturahana dhowre baabu taxriimi tashabuh الrijaali bالnisaءi wa tashabuh الnisaءi bالrijaali fi libaasin waxarakati wagayri dalik wuxuu baab yahay taxriimu tashabuh rijaal inay xaaraamnimadka raggu inay isku ekaysiiyaan binnisaai dumarka in raggu dumarka isku ekaysiiyo ilan ilaahay dhaqan buu waa kala duwan yihiin lab iyo dhadig bay kala yihiin isku labis maaha isku socod ma aha isku dhaqan iyo wa tashabuhi nisaai dumarku isku shabahaan isku ekaysiyan oo matalaan oo jalaan birijaali ragga isku ekaysiyan fii libaasin labis iyo la xidho wa xarakatin socod iyo dhaqdhaqaaq iyo xarago iyo laafiyo iyo wagayri dalika cod iyo waxaan la mid ah codkii in qaabkiisii qaabka raggi loo hadlo inaan loo ogolay وcan bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal lacna rasuul اllah rasuulka wuxuu lacnaday oo ka fogay naxariista ilaah ka dheereeyey almukhaniثiina min الrijaal ragga isjajabiye dumarka isku ekeysay mukhanadku waa midkaasi naaganaagayska aan dhihi jirin inagu naaga shaneeye dumar shaneeye kaasaa muhanadka la yidhaahda lacna rasul sal slam almuhanatiina min arijaal ragga dumarka isku ekaysiiya ayuu nabigu lacnaday iyo wlmutarajilaati min annisaa iyo dumarka ragga isku ekaysiiya midaan wiilada dhaano ee ragga isku ladha ee nin ahaan u labisata nin ahaan u shaqaysa imtixaankaa wiile iyo naagashaneeye intuba waa malcuuniin wey labadaaba lama ogolo wa fii riwaayatin lacana rasuullah rasulka wuxuu lacnado naxariista ilahay ka dheeriya almutashabbihiina kuwa isku ekaysiiya min arijaal oo ragga ka mida ah, binnisaa dumarka isku ekaysiya ragga isku ekaysiya dumarkuu nabigu lacnaday wlmutashabbihaati min annisaa iyo dumarka isku ekaysiiya birijaal ragga rawahu albukhaari mukhanadku waa laba qaybood midna waxba looma haysto midna waa dembiila malcuuna haddiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala khilqiyanba sidaan u abuuray socod dumar buuba leeyahayba maalinkuu dhashayba cod dumar buu leeyahay maalinkuu dhashayba sidaan baaba dhaqankiisaba oo u dhashay waa baxaali waa abci baxaali weeye ama dhalan waxaan dhihi jiray ka waxba looma haysto ma ninba codkiisa bedeli kara ma bedeli kartid kaa asagu dembi ma laha dumarkun dumarkunbaa laga fogeyn sida ragguna dumarka oga huwaalay laakiin codkiisa iyo socodkiisanu u dhashay iyo waxyaabahan dumarka oga egyahay ee khilqiga ilaahay ku abuuray waxba uma haysan maxaa yeelay wax qudra iyo isdacaa kuma tacalluqda meesha ayadaa haddii dhakhaatiirta loo geeyo maxaankuudhahda kala saara labada jinsi labiyo dhadig kala soco iyo fitiminaad iyo hormoon kale intii la siiyo bal nin cod laga dhigi karo way fiicanta baryaha baashil way hormartay ah, meel adag bay maraysaa haddii kale sidaas waxba looma haysta ka la ee nabigu ka hadla ee malcuunka waxaa weeye ninka isagoon dhaqan dumarba ilaahay u bixinin dumarka iska raadi inuu ku cod noqdo ku socod noqdo ku laafiyo noqdo ku xarago noqdo dharkoodi qaad isku dumar shaneeyaha ah, ee isagu iska raadinaya kaa way midka makhanadkaee malcuunka ah ila waa ficil iyo ikhtiyaar asaguu samaynhaya weeye wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal lacana rasul lah sal slm hadda gaalid hadda meel xun bay maraysaa waxay maraysaa in baashii la yidhahdo horta dadku wamaa khalaqa dakara walunha ma aha azawjayn ma aha waxaa weye dadku waxay dhan waa saddex qaybood wey lab iyo dhadig xunuga yarkaa hadduu ataa xubinka ragga ku yaalo weli nin maaha lab lama odhan karo gabadhu hataa hadduu xubinka taran ku yaallo wali dhadig ma ah isagaa dooranaya markuu qaan gaadho yuu dooran inuu nin noqon hayo iyo inay gabadhu haweenay noqonayso iyo inay nin isu bedeli hawlaha waa doorasho halkaasay marayso xeerkii asaga ahaa kenya la keenay soomaaliya la geeyey soomaali baa u doodaysa hawsha ayadaa baarlamaan baa qaybna wadaa qaybna ka doodaysa markaas inagu dabaalnimadeenna kuwii waxbaan doodayna diidayna labaan yaa inoo fiican oo niman fiican moodayna baasha inay qaybna diiddo qaybna ogolaato waaba dimuqraadiyadaba aba waa qurb nijaaso isdhammaystiraya diididduna waa gaalnimo yeelidduna waa gaalnimo labaduba saa u fahma ninkii reebay muxuu yidhi in rororti in rereebta yeesho in qamaamto orada iyo in qaqabata waa in dimuqraadiyada sidaa ku dhisanba mashruucoo dhan ba haddii la wada qaato dimuqraadiyada ma aha waa in mucaarad yar la helo oo hawsha diida ama badan iyo qayb ka soo hawsha waa sidaaba qaanuunka hadhow soo baxay wuxuu ku soo baxayaa baarlamaankii soomaaliya u codeeyey kii xataa diiday wuu xoojinaya hawsha iyada waa laba shayoo isdhammaystiraya waa qaaciduu usuuliga ahayd ama fiqiga ahayd maa laa yatajaza'u maa laa yatajaza'u ow maa laa yaqbalu tabciida waxaan qaybsami karin ama aan nusnus ka noqon karin faqabuulu bacdihi ka qabuuli kullihi hayga qaacido waa shay aan qaybsamin baad qayb ogolaatay qaybaad ogolaatay mar haddaad qayb ogolaato kulligiina waad qaadatay kulligiiba waad yeeshay ma qaybsanto baashan almanduuma dimuqraaiya jusiyada hadda aynu ka hadlayno ma qaybsanto ama mucaarad noqo ama muxaafid noqo gaalnimadu waa isku mid way isxoojinaysaa aafadu marka halkaas hadda maraysa ilmo yaro lix jira lagu leeyahay ma wiil ma aha waxaad aragta ma idiin taalla Oh, gabadhu may gabadh ma ah hadhoway dooran doonaan caruurtii hadda waxay marayaan kuwii yararka reer yurub iyo reer galbeedku waxay marayaan inay dhahaan waxaan maxaa tahay gabarh baad ku soo bixi maxaa tahay waad weydiin waxay leedahay waxaan ahay waxaan ahay xagga rabitaanka nin baan ahay laakiin jidhkaygii baa khaldan nin waxaan ahay ku dhex jira boori khaldan baan ku dhex jiraa wiilkan wuxuu odhanhayaa gabar baan ahay boori khaldan ku jira fajiico waa yani waa waxayn weligeed gaadhin bashariyadu meesha hadda la marayo qoomuluud maysan gaadhin saa ma ogtiin qoomuluud maysan gaadhin rag iyo dumar way kala yaqaaneen ee aafo kale cudur kalaa ku dhacayo rag iyo dumarkii baa iskaga khaldamayoo meeshay wax ka deliyeen meel kaley aadeen ilahna wuxuu hi wax aalamo idinka hormaray aafadan ma jirto ma sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin hadda maxay maraysaa way dhaaftayba khaaisnimada in la sharciyeeyo loo ololeeyo dhaqaalo lagu bixiyo dalalka diida la ciqaabo ninka qudhigiisa haweeney laga dhiga gabadhi nin laga dhigo alaabta intii la xaabiyo wax kala lagugu rakibo isbitaallo loo furto waaba adduun kalaba inu shuqlku lahayd sida roo qowmulud loo halaagay in la hagaala way dhowdahay isilaaliya dugsiyadaasi noocaasay aafadu ka socod caruurtiinna ka ilaashada dugsiye islaamia oo fiican oo dhaqankiina lagu ilaalinay diinkii dhista waad dhisan kartaa wax idin maamuli karo idin xukumi kara ma jiro haddaad idinku ummad muslima oo isku xiran aad tihiin yuhuuddu yararka adduunka joogta iskuulaad ay leeyihiin oo ayagu carruurtooda ay ku baraan waxay rabaan maraykan yurub meel walba hadda wax ku qasbi karaa public iskuolkeen eh, iskuulka dowladda ken ma jiraan meesha dhaqaalaha shaqeeya wadaaddaha waa inoo dadaalay markaasay iskuulaad fureen islaami kadibna waakadib maxay noqdeen kuwii gaaladoo kale iska noqdeen maxaa jira hahaado baa naloo diidi manhajkanala siin maayo waxba socon maayo ictiraaf baan waxba kama jiraan ummad isku xidhan oo dhaqaalehoodu isku xidhan yahay oo taladu ka godan waxaad doontaan baad yeeli kartaan oo laydin samaynaya dimuqraadiyadu sideedu maxay tahay kolba ninka shilin haysta ama awood laha taliyo vatican state baa adduunka ka jira jewish state baa ka jira islaamiga state maxaa laydinku diidan yahay waa daciifnimadiinna idinkaa laydin arkay waxaas ishiisaa loogu tagama maqasheed waa laydin qiimeey waxaa tihiin baa lo ogyahay caruurtiinna ilaashada wacan wirta radi allahu tacaala qaal kuwii yararkaay soomaalida nairobi iyo joogay markay kufaan jisus bay yidhaahdaan wakaasa ka nixi ku yaro usuulaadka dhigta asagoo arka ku soo bood jisus buu haye jisus maxay tahay ilaahay baan cuskaday ilaahay ciisaha baan cuskaday wey so kuwo mushrikiinoo soomaaliyed maarki jireen markii ay naxaan cabdiqaadir yidhaha jilaani ou yidhaahda soo garan maysaa nafs alqadiya halkaasay maraysa kaftan maa waa xaqiiqo maalin dhowba nin iga sheekaynay aad baan ugu mahadinaya jisus inuu ibaasiyey wiljio soomaaliya oo iskuulka maalin dhow lahaa macallinka qur-aanku dhigayo abbanoo oohaya i yimid halkan igu weydiiye maalin dhow halkaasay baashu marayso kuwa yararka carruurtae filimka fiirsada say filimada kiristanka iyo yuhuudnimadii kuwa ay dhigaan ila maantoo jiisus afka kama qaadaan ilmuhu wuu ku tegayaa macallin aydan ogayn baa guryaha idiin yaalla oo telefoonnaha idinka buuxa odayga soomaaliyeed maanta muxuu tarbiyayaa aroortii buu soo kal lahaa xoogow wuxuu raadiyaa booshuu raadiya xoogow suuguu raadiyaa iyo shilin fiidkii baa isagoo daalan dhacaa casho haddii la siiiyo haddii wax yar loo sheego waad aruurtina waa gallaha carruurta yaa tarbiyeeya aabbaa tarbiya aabbaa laga tarbiyeeya social media laga tarbiya filimaa tarbiya kartoomaa tarbiya iskuulaad baa tarbiyeeya macallimad baa maanta o soo haysta qaawanoo boodoo waaweyn waxay doonto u sheegi gaal soo shaqa tegay baa maanta soo haysta oo wuxuu doona ku soo akhrinaya wuxuu doona u sheegaya maxaad ka warqabtaan ilmuhu ilahay idin hagaajiye mooyaan waxaad haysaan ma jiro Eh. iidkooda hayaanbabar maxay hayaan shiid <laughs> noocayeed balaayadu nasal اllah salaam wacan abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal lacana rasul rasulka wuxuu lacnaday alrajula nin buu yalbasu xidhanaya libsat almar'ati dharka haweenka oo kale ama sida haweenka hay sida haweenku u labistaan buu labisanaya qaabka haweenku u labistaan buu labisanaya markii haweenkuu xidhanaya wlmaratu nabigu lacnaday talbisu xidhanaysa libsat arajul dharka ninka xidhanaysa ama qaabka ragga u labisanaysa rawa abu daawuud biisnaadin saxiix haween joogo midna sidii ragga u jaranayso dharkii raggay soo xidhan sidii raggii bay timaa u shanlaysay midna waa xaas la qabay adduunka waxaasaba ka socdo raggii baa isguursanaya dumarkii baa isguursanaya halkaasay baashu marayso caadi bayna idiin noqota dhibbauma aragtaa canhu qaala qaada rasul sal slm nabig wuxu uhi laba kooxood laba kooxoodoo min ahli naari annaar ka mida laba nooc laba jaad laba jaadoo min ahli naari annaar ka mida nabig wuxuu lam arahuma ma arag subanuhu wuxuu uhi ma arag kuwa koobaad qowmun qolyo weeye sito wata siyaadun karbaashyo iyo ka adnaabi albaqari loda saymaheedoo kale ah waa niman wata ulo iyo jeedal aad moodo sacsayntii ila sacu sayntiisu way dheer tahay waa ulahaan qaybta dambana bulod bay ku leedahay dadka lagu garaaco intay kugu dhacdaan aad u xanuun badan hadduu agtaan soo hadduu kugu dhufto saynto isha kugu dhufto wixii ku qabsada waad ogaanaysa ka adnaabi albaqari loda saymaheedoo kale aad moodo yadribuuna bihannaasa dadkay ahlunaarka ka midoo weli aanu aan arag laakiin way iman doonaan ula waxay wataan aad moodo saynti lo'da dadkeena ku garaacayaan culum waxay dhaheen waa booliska waa booliska askarta somayda arag ulahun la ordahaya dadka garaaca kuwaa weeye waa dambay bilowdeen nabi muuse arag afar sano kadib bay bilowdeen markuu nabigu geeriyooda calayhi salaatu wasalaam ilaa yowmina hada waa ka darahayaan kuwa labaad iyaguna jaadka labaad ee bini aadamka mid ah ahlunaarka waxaa weeye nisaaun dumar kaasiyaatun wax qaboo dhar qaba caariyaatun xaggana qaawan dhar waxay dhar ku sheegeen waana qaawan yihiin waa laba qaybood dumarka dharka ku dheggan xidha dharka asagoo adag oo qara leh hadduu kugu dheggan yahay waxaa tahay qaawanaa tahay xaggana dhar qabahaya inaad dhar moodaysa waadna qaawan tahay xubnahaadii wax walba cawrada waa loo jeeda wax qarsoon ma jiro xagga daahirka dhar baad ka qabtaa waadna qaawantahay xaqiiqa ahaan ama waa dharka khafiifka ah dharka khafiifka dhii jabuutiga aad dhihi jirteen dhii jabuuti waa warooyadda waa laga daray dharka khafiifka ee beer beer qarshaha ah ee ruuxu midabkiisa iyo gankiisao dhan muuqanayo asna waa waa la mid mumiilaatun dadkay duufsadaan maa'ilaatun iyaguna waa leexdeen mumiilaat mumiilaad iyo maailaadba sheekha fasiri doona inta macnaya ku jirta mumiilaatun dadkay duubsadaanoo gabdhaha muslimaadka iyo carruurta soo koraysay dhunsadaan oy xumaha baraan gabadha xuni dumarku inay xumadaan bay jeceshay tuuggu raggu in wada tuug noqday jecelyihin khaayinku in khaayin la wada noqdu jecelyihin nin walba xumahaas midka qaadka cune la qiyashuu rabaa bal ku dhufo laanbuu kuu soo bax qacbal kasi fiiri bal horta maanta ilmihi buu afka gelin wixii o ku fiirin waxaa in la daaquu rabaa oo reerku kulli ay la marqaamaan oo wax wax diidaba uu waayo oo laysla aafoodo maailaatun ayagu way leexdeen oo jidkii allay ka leexdeen ummada kalena way dhunsanayaan ru'uusuhunna nabig wuxuu hi madaxoodu waxaad mooddaa intuu leeyahay ka asnimat albukhti geela kuriskiisoo kale albukhtu waa nooc ka mida geela bakhtiyi baa mufradkiisu la akhriyaa asnimaduna waa jamcu sinaam ka asnimat اlbukhti geela kuriskiisoo kalaad moodaa yani madaxay yuucahayaan wey dumarku caadiga waxa lagu yaqaana timahooda inay seexiyaan ama markaa ha ha tidceen ama ha sii daayeen ama ha duubeen ama ha fasaxeene inay hoos aadaan ama madaxa ku sinaadaan kuwan way alkuudahayaan sidii sisinti sisinta insaa la soo yidhahda sida loo yuuco subad garanaysaa madaxay bay kurus geel baa madaxooda ka kacahaya ru'uusuhunna madaxooda iyo timahooda waxaad moodaa ka asnimati اlbukhdi geela kuriskiisoo kale almaa'ilati leexada leh geela kuriskiisoo leexo leeltamaha markaa saa loo yar leexanaya ama dhankanay timahu yar leexanayaan madaxii xaggaas u qululanaya ama xaggan u qululanaya nabi allogu intaasi garanaya maxay sameeyeen kuwaani laa yadkhulna aljannata dumarka noocaana janna ma galahayaan yajidna riixaha carafta jannadana ma helaan saxansaxadeeda iyo naacawadeeda ma helaan wa ina riixaha janno carafteeda waxaa la yuujadu laga helaa min masiirati kada wa kada intaasoo maalin socod baa jannadu carafteedu kaasoo gaadhaya an boqol oo sana laga carfiya sagarkeeda mari mahayaan inay galaan iska badaaye agteeda janno tegi mahayaan ayagiiyo kuwii ku horreeyeyba rawaahu muslim macnaa kaasiyaat waa maxay kaasiyaatu min nicmat illaah ilaahay nicmadiisii bay ku jiraanoo qabaan weeye caafimaad caqli cilmi ilaahay lix lixaad buu waa lagu fasiraa kaasiyaad korkii dhar ka qabaanna waa la yidhaahdaa aan laakiin cawra asturayn caariyaatun waxay ka maran yihiin min shukra nicmada ilahay inay ku shukriyaan oo ay ka abaalgudaan eh, waqiila waxaa la yidha eh, macnaha waxaa weeye eh, kaasiyaatun caariyaat waxaa laga wadaa tasturu bacda badaniha shirkeeda barkii bay asturi wa takshifu bacdahuna barkiina way muujini idhaaran cadaynay muujinayso iyo bandhigid ay bandhigayso lijamaaliha quruxdeeda iyo wanaxwi wixii lamida macnahana la sheegaa oo muujin qaybna way asturi si loo ogaado kubabkeeda say u quruxsan yihiin iyo gacmo qureexeeda iyo loo ogaado haweenku waa intooda afaysan haween wal meeshay ku fiicantahay banaanka dhigtaay waqiila waxaa le ma talbas waxay xidhaan awban raqiiqan kaasiyaatun caariyaat baa lafasi saaran talbasu waxay xidhanaysaa awban raqiiqan mara khafiif ah yasifu tilmaamaya lowna badaniha jidhkeeda midabkiisa muujinaya iyo xidhanaysa xagga muuqaalka maray qabtaa waana qaawantahay aadi wa macnaa maa'ilaatuna waxaa weeye qiila waxaa la yidhi can taacat illaah ilaahay daacadiisii bay ka leexdeenoo ay baalmareen iyo wamaa yalzamuhunna xifduhu iyo waxay laasimka inay ilaaliyaan oo dhowraan oo asturaan bay ka leexdeen inay asturaanoo cawradii bay muujiyeen mumilaatuna waxaa weye an yucallimna hayrahunna ficlahunna almadmuum yucallimna waxay barahayaan hayrahunna gabdhaha ayaga ahayn ficlahunna dhaqankooda xune almadmuum la caayay wa qiila waxaa lemeeyay mumilaat waxaa loo jeedaa maa'ilaatun kuwa isjejabiya weeyo leexanaya ama qululanaya oo yamshiina soconaya mutabakhtiratin iyagoo xaragoonaya xaratukabiir bay u soconayaan oo isjabinayaan wax aafad ka taagan waaba la bartaaba iskuullaha looga soo baxa si laysu jabiye ee loo socdo lugaha laysu dabamariyo si jirka meel meel goona u dhaqdhaqaaqdo naasku dhaqdhaqaaqo oo baridu dhaqdhaqaaqdo oo gacantu garabku dhaqdhaqaaqo oo timahaadu ruxdaan socod la bart waaba idibdara la bartow meelahaaba laga soo bartaa nairobi meel ku taalla laguri anu ma arag waqiila maailaatun yomshiyada mutabakhtiraat mumilaatun laleexinaya liaktaafiinna garbahooday dhaqaajinaya markay soconayaan waqiila waxaa le maailaatun waa maxay yamtashidna waxay u shanlaystaan mishtat almayaalaat shanlaysiga baarleexa ah geelu sumataan kuras taagan iyo kuras jiifuu leeyahay leexa yar ama markuu weynaadana maxaan dhihi jira hays waa markuu yar yahay baarmajiir eh? ur waa markuuwaa ka hadlada sheekhmahado hashu kuriskeedu markuu leexdo maxaa lehaa ya eh? kuurskii baa yar leexday markuu yar yahay hays baa le maxaa markuu weynaada la yidhahdaa ya eh? baarmajiir iyo hays iyo waxaan u malayn inuu yar yahaye maku wey maxaa la laga yidhaahdaa meeshee <laughs> khayr wey khayr timaha la leexiyey ee madaxa dhinac loo qululiyana mishtatulbaqaaya dumarka xunxun ee zawaanida ee jirkooda ka ganacsada ayaa jaahiligii sidaa samayn jiray timahooda intay kor u qaadaan bay madaxa leexin jireen calaamad lagu garta ina ahaan jirtay wamumiilaatun waxaa kaloo lagu fasiraa yumashidna hayrahunna gabdhaha kale ugu shanlaynayaan tilka almishati qaab shanlaysiga timihii bay qaabka u feedhayaan si markaa ay gabdhaha u afeeyaan ru'uusuhunna ka asnimati lbukti waxaa laga wadaa ay yukabirnaha timihii bay weynaynayaan ee bilaf cimaamatin cimaamad bay ku duubayaan iyo maro kale aw cisaabatan ama karin kale aw naxwa wixii lamida iyo bahla la geliyo tima jirin bay isu samayn way madaxay weynayn alaabbay gelin timay ku qabaan garays iyo soo jeexay ka buuxin kadibna alaab kalay sii saari masar iyo gambay korka ka sii duubi madax intaa leeg bay keensanaysa aafo wey almuhim waa haween khariban dhaqankoodii hallaabay dumarkii suubanaa ka leexday ummaddana aafaynaya iyaguna aafaysan intaana iyaguna naar bay gelayaan wey jannada ma ursanayeen ilaahay naga badbaadiyey aafada baabunahyi can itashabuh bishayaani wاlkufaar wuxuu baab yahay reebidda la yska reebay shayaadiinta iyo gaalada in laisku ekaysiiyo can jaabir radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul sal l slm laa takuluu bishimaal bidix yaan wax lagu cunin faina shayaana shaydaanka yakulu ku cuna bishimaali bidix wa ku cuna rawahu muslim culamo badan waxay leeyihiin shaydaanka hadda looma jeeda dadka xun ee shaydaanka raacay baa ku cuna sidaas wey shaydaan xertiisa iyo asxaabtiisa bidixda wax ku cuna oo gaaladu kow ka tahay oo kuwa fasaqada shaydaanka raacay ka mid yihiin hadda haddaad tidhahda mid eh, qaroofo war gacanta midig maa ku cuntid waa isku mid buu ku leeyahay idabdara waa ardaal shaydaan xer u aweeye ah waa ka tababarta shaydan baa macalin u ah fa ina shaydaana shaydaanka iyo xertiisu yaakulu bishimaal muslim haddaad tahayna shaydaan iyo wixii la aqdaanta ka leexaa lagu yidhi rawaahu muslim وعن ابن cمر رضي الله تعالى عنهma أن رsuل صل ل سلم قاal laa yأkulana أxadكم bشhimaalih midkiin yuusan ku cunin gacantiisa bidix walaa yشhرabana biha yousan waxba ku cabin caano iyo biimidna usan ku dhamin faإna الشhayطاana shayطaanka ibliis ahaa yaأkul bشhimaalihi وyشhرب biha bidixduu wax ku cunaa kuna cabaa rawahu msلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رsuل اه صل سلم قاal إن اليهوuda taasi marka waa shayaan in laga leexdo baabunahyi can itashabuh bishayaan wey waxaa kuu soo hadhay bilkufaar gaalada in lagaa leexiyo oodan muslimiintu ay noqdeen ummad madax bannaan oo dhaqan gooni ah leh oo isku kalsoon oon milmaynin oon hayaraac ummad kale u noqonayn wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul la sal slam qaal ina alyahuuda wاnnasaara yuhuudda iyo nasaaradu laa yasbuquuna aw laa yasbiquuna madaxa xirada ma cilaamaan xirada garhka ama madaxa ma cilaamaan fakhaalifum nabigu khilaafu ka leexda jidkooda madaxu hadduu idin ama garhku timihiisu u ciroobo wax mariya badala xillaankii guduudnaa mid jaallo ah, mid maxaan ku dhahda cawla cawl ah midab kale uun hadduu doono cagaarna allah ka dhige ayi midabka doontaan mariya oon madow ka ahayn muttafaqun calayh almuraadu khiaabu shacri lixyati wاra'si اlabyadi bisufratin aw xumratin wuu sheekhu wuxuu yidhi waxaa nabigu leeyahay ina nasaara walyuda laa yasbiquun ma cilaamaan sibqiga laga hadlaayo waa cilaankii riinjigii la marinayey timaha xiroobi baa laga wada khidaabu shacri lixyati garhka timihiisoo la cilaamaa loo jeeda iyo wara'si alabyad iyo madax caddaaday bisufratin jaallo midab yelow ama aw xumratin ama midab guduudan la mariyo wa ama sawaad madowgu soo ma ah famanhiyun canhu waa la yska reebay kamaa sanadkuru fi lbaabi bacda saan baabka soo socda ku sheegi doono in sha allahu tacaala maxaa yeele nabig wuxuu rabaa in yuhuudiya gaalada aad ka leexataan dhaqankooda xun iskaga leexataan ummad madax banaan noqotaan meel lagu soo hagaago haddaad intaad gaal dabageli maa duqaydii aad soomaaliyada ka soo farcantay dhaqanka wanaagsanaad raacid taarikhda dib marka loo fiiriyey iyo bulshooyinka ijtimaacooda iyo hawlahooda soomaali qoys ka liita xagga milanka iyo durbe isbedelidda lama sheegin lama sheegin marka horeba qaacido xunoo yahuudiyaday dejisteen qaacida yahuudiya bay dejisteen waxay dhaheen meel isha laa'iy haddaad tagtee ishaa laystiraa waa qaacida yahuudiya wax u dejiyey ma naqaan arla walba camalkeedaa la yeeshaa bay ku leeyihin dhul walboo tagto e waxa laga qabtaa laga qabtaa arla walba camalkeedaa la yeesha ku yeeshaana marbay u badalaan say kugu yeeli nin madax banaan baa tabayba diin leh oo kitaab leh oo dhaqan leh oo waddo qaada qaado leh oo taariikh leh malika soo foodhacay baat inta walaxa allah qoyska oogu roon oo dhaqankiisa inuu ku adkaado waa qolyahan isaaq idoorka nimanka reer waqooyi baa ugu roon soomaali koodii halkan ku dhashay waxaad moodu inuu hargeysa ku dhashay burco kuwa ugu liita waa reer galbeed iyo reer koonfureedkii inta kale reer midugaaba dhaamo kolley kuwa kaledha wax yar bay ku bedelmayaan meeshay tagaan dhaqankooda qaadanayaan afkay bartaan sidiisay ugu hadlaayaan kuwii ku dhashay bay la mid noqonayaan waaba qoysiisuba laan dhuyac ah dhuyac ma taqaana geed silcsanoo saan <laughs> ulaha laga soo guri jira haweenkuna saabka iyo ay ka samaysan jireen soomaali waxa way waa dadka isu bedelid badan dhaqani hiddo ay leeyihiin oo hataa ilaashadaan ma laha haddayba dheelihii dib ugu soo noqdanaya iyo dharkii garayska ah iyo haddaaba harkaa qolyo soo noqonhaye dhaqma ma laha dhaqankoodii iyo waxay ku soo koreen iyo hidahoodii baaba yaa ka cambaaraysan oy ka cararayaanba ceeb iyo foolxumay u arkaan meesha kuwa dhaqanaada alla yaabta foolxumadiisa iyo kharibni ay ku faanaayaan oo meel walba la maraayaan ninka soomaaliga dhaqankiisa labiskiisa dhaqankiisa taariikhdiisa buu ka carari wax walbu dafiri meesha uu doonu rabaa inuu iska dhigo ilaahay marka wuxuu ku xukumay inay qaxooti ahaan weligoodba meel walba xataa hadday intay dagaalamaan ay isbaabiyaan ay kuxaxday ti dambada ka daba ma joogi kara waxaa la sagiisa weyn mana harsado loodana kama hadhaan la geed baa laiskugu iman geesku looda gelin way kiyaaci iyadoo iska tegi asna wuu daba kici ila geedka keligii kuma hadhi karee soomaali dhaqankeedu saasu iska noqda meel walba adduunka dal gaalo iyo mid islaano maanta soomaaliya ku nool la soo heli maayo meeshii barafka fadhi ahayd adduunka ciribkiis ii sheega waa dhoweyd ya iceland kuwaa iga soo wacaya oo su-aala weydiinaya caddaankii baa ka soo cararay meel aysan tagin ma jiro dhaqankooda ma yaqaanaan kuma adkaystaan waa farxumaatay warka iska reebaan bay rabaan oy inkiraan oy dafiraan dadka noocaasa miyaa wax noqonaya wax dhaaman waa laayahay ah waa runta allaana baday haddi maxaan samayna wax kalaa ma hayne baabu nahyi الrajuli wاlmarأaةi can khidaabi shacrihima bisawaadin muxuu baab reebidda la iska reebay nahyu الrajuli ninka laga reebay wاlmarأati dumarka can khidaabi shacrihima timahooda inay ku cilaamaan bisawaadin madow midab madow madowgu ma aha wax geed gooni ah laga sameeyo cilaan madow ma jiro wa la yidhaahdo cilaan madow ma jiro nabigu midab buu ka hadlay waxaa tinta cirada aad marinayso ama garhka cirada aad marinayso umbaa laga hadlayaa midabkiisu ma madow yahay mise ma madooba ama cilaan ha noqdo ama daamur ha noqdo ama dhooqa ha noqotee midab madow buu nabigu diidan yahay calayhi salaatu wasalaam war maxaad u madoobaysat ma madoobaysan cilaanka cilaan buu ahaa cilaan waa geed ee midab ma ah geed baxoo caleen caade xoolou cunaanoo fiican weeye asagoo marka wax la mariyo guduuta sidiisuba taa horta ha la ogaado can jaabir radi allahu tacaala canhu qaal utiya waxaa loo keenay nabiga alayh sanadkii maka furtay abi quxaafata abu quxaafa la keenay cumaan ibnu caamir baa la yidhaahdaa abubakrna magaciisa cabdulaahi baa la yidhahdaa utiya biabi quxaafata abu quxaafa nabiga loo keenay waalid abibakr sidiiq ee ahaa abubakr sidiiq aabbihii waalidka dhalay goormaa la keenaya nabiga loo keenay yowma fatxi makkata isagu weli islaamin maalkaasuu islaamahaya wa ra'suhu madaxiisu iyo walixyatu garkiisuna kathaqaamati aad moodo buuhood bayna dhihi jireen wadaaduhu geeda anagu naqaana maaha xawsaj bay carabtu u yaqaanaan wada cadcad oo markuu baxo aad moodi baraf baad moodi ama cadiin caanaad moodi ama inay xunsho iyo bolonboola saarantaad moodaysa suuf koo kale ah marka annaga somalia waxay noogu dhihi jireen buuhood geed la yidhaahdo laga samaysto barkimaha laga dhigan jiro oo furaashaha remiyi ka samaysan jireen oo isagoo dhanba wada cad ayay noogu fas waa macno fiican nin walba wuxuu haysto wuxuu ku miaaliyahaad ka haqaamati aad moodo buuhood xagga caddiinka yani timihiisoo dhan baa wada caddaadeen gadh iyo madaxba faqaala rasuul rasuulka wuxuu yidhi hayiruu badala haada ciradan badala wajtanibuu sawaada madowna ka fogaada cirada odayga ha la cilaamo timihiisa loo qurxiyo garka loo qurxiyo kana dheereeya midabka madow ka fogaada sababka midooga loo diiday cilada loo diiday rawahu muslim xadiidka muslim baa wariyey waana saxiix cinda almuslimiin bihi axmadu markii la weydiiyey oo la yidhi axmedow ibn xambalow faniga adaa yaqaanee cilaanka midabka madow ka waran ma bannaano makaraaha i wallaahi buuhi xadiiu jaabir miyaadan haynin bui xadiidkan uu sheegay marka xadiid saxiixu inta ahlicilm muslim baaba soo saaray ummadduna way ku ijmaacday inuu saxiix yahay fitanka dambe yimid iskagaba dhaafe xikmada loo diiday in timihii caddaan la madoobeeyo waxaa weeye talbiis waa khayaanaya dhagar weeye dadkii waxaad u tusaysaa nin dhallinyarada inaad oday baana tahay ka dhammaatay wax kasta waa inuu caddaado maxaa la isku khaa'imahayaa talbiis baa ku jira iyo khayaaniya khidaac waxaa ku jira sawaadun filwaj bay culimmadu dhaheen ninka asagoo da'ah midabka madow timihiisii madaxiisa mariya wejigiisaa madoobaada u isbedelaya ilahay baa kugu imtixaanaya u fiirsada kuwa hadda madoobaysada marsada ee duqayda ah iga dayararka ah ee timahoodii madow sii nuuriya iga dhaaf waxaan ka hadlaynaa xirada gari madaxba dadka mariya madowga wejigooda halow madowbaa fuulaya halow madowbaa fuulaya isma qaadanayaan ilaahay subxaana wa taala xikmadiisu gankaada iyo dadaadu waa isla socdaan dhalaalka ifka wejigaadu iyo dadaadu waa isla socdaan timuhu markay caddaanayaan wejigaadu iyo gankaadu waa isbedelayaa timahaasuu la jaanqaadaya markaad weji madaxi madoobayso oo caddaa garhkiina madoobayso wejiguna wuxuu leeyahay waxaan ahay siddeean jir madaxuna wuxuu ku leey waxaan ahay afartan jir ma iskeenaysa dhan baa isgoongaynaya wixi o dhan baa ishardinaya hada fiiriya raggaa saaxiibadeenee madoweysada marsan wejigooda fiiriya waad la yaabi ninkuu cirale ahoo quruxsan ama cillaan qursan markuu cillaanka marsado wuu ifahaya cillaanka gududan wejigii baa ifaya wuu qurux bilic baa ka muuqanaysa gankii waxaa isku qiyaasnaanaya madaxii wixii baa iskeenaya laakiin markaad hiig ka dhigto ood meeshan dabkii nalkii ka damiso wejiga nalkaa ka damaya nuurkii baa ka tegaya waa sawaadun fi lwajhi culummadu way caddayn salafkaa ka hadlay cilada saddexaad waxaa la yidhi waa sima ahli الnaar weji la madoobeeyo iyo wax la madoobeeyo oo ifka laga qaado waa calaamadii astaanaar ahlunaar astaantii wey yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh intaasoo cilaa loo diiday xadiikan axaadiis badan baa la mid ah intaana u gudban taarikhda hadda ka hor baan idin tilmaamay dhowr kitaabaan maraynay culammadu waxay sheegeen khaasatan salafku taabiciintu ruuxu u horeeyay ee ciro madoobeeya fircoon buu ahaa waa dhaqan cirada in la madoobeeyo madax iyo ku taala garhka awalu man facala min albashar wuxuu ahaa fircoon waa sunna fircooniya dariiq fircoon weeye xagga mushrikiinta carabeed ninkii ugu horreeya carabtimo ciraa madoobeeyeen cabdulmualib buu ahaa haddana waa dhaqan mushrikiin intuba slkay ka sugan tahay taabiciin baa intaba sheegay cataa ibn abi rabaax oo ninka taqaana taabiciga wuxuu uhi waa bidcat muxdaa bacda asaxaaba xilliga nebi maxamed iyo xilliga saxaabada tima la madoobeeye maanan yaa bunayo wiilkii weydii uui waa muxda bidc wey aaabadiibaaabint baa iraya dadka timaha madoobeeya waciidka ku soo arooray ee cirada madoobeeya axaadii dhowraa ku timi iyo aaaar fara badane aakhare inuu wejigooda iyo madaxuuna dab naara uu ka baxaayo yaa la sheegay inay malcuunin yihiin ayagoo lacmaan soo baxayaan baa la sheegay intaa madaxa iyo intay naar loo gelina axaadiis badan baa ku timid axaadiista hadda inoo timid ee iman doontana waxaa ka mid ah baabka ku timid xadiidkaad martay ibn cabaas nabigu wuxuu alayh salaatu wasalaam aakhiru zamaanka qolyo waxaa iman doona cerada ku cilaama midab madow waa fi akhir الzaman xadiidka ibn cabaas baa asna macnaha ku imanaya yakunu fi akhir الzamani qowm yakhdibuuna bالsawaad ka xawaasil اlxamaam qollayda gulgulada madow sidoo kale bay garhkii u madoobaynayaan timihii bay madoobaynayaan laa yariixuuna raa'ixaة اljanna jannada carafteeda ma uriyaan ma uriyaan ma helaan ma carfiyaan xadiidkii anas waxaa ku yimid nabi allow yuhuuddu timaha saasay yeeshe ma cilaantaan annagu maxaan samaynaa nasaara ma cilaamad nabi wuxuu uhi hayru wa iyaaya idinku cilaanta oo madowga iga jira madoobaysada iga ilaaliya riwaayo kale hayru shayba wlaa tuqaribuhu الsawaad wlaa tashabahu bاlyahuud sanad saxiix uu ku yimaadaa xadiiku ibn cabaas xadiiu anas xadiiu abi hurayrasna baabka ku yimid hayru shayba wاjtanibu الsawaad war cirada bedelo madowga iska ilaaliya xadiiu abu darda man khadaba ra'sahu bisawaadi sawad allah wajhu yowm alqiyamati sanadkiisa dacfi baa ku jira ninkii timihiisa madoobeey iyo wejigiisa cafwan garhkiisa wejigiisa ilaahay baa aakhare madoobeeya waciid badan ba ku yimid janada ma ursadaan waa malcuuniin wejiga iyo garhka iyo madaxa naar loo geliyaa wa malcuun fi tawraati walinjiili walfurqaan aaaar baa ku timid dhaqan la yaqaanoo gaala ay lahaayeen wey hal saxaabe ay ka sugan tahay in uu madaxa cirada madoobayn jirana ma jiraan nas sariixa oo saxiix uu kaga sugan yahay rag baa laga soo guuriyaa aaaartu ay soo gaadh iyo axaadiitu oo xasan xuseen inay madoobayn jireen marka dib loo galay oo la faahfaahiyey hawshaan la qodqoday bahal wasma la yidhaahdo oo nagaadh soo baxaa oo haddii geedka lagu dara madoobaysan noqota haddii keligeed la daayo la marsana cilaan caadi a noqota yay marsan jireen baa saxiixa inay madoobaysan jireen hal xadiioo ku asaxay oo sariixa ma jiro xagga madaahibta afarta ah, shaafici haddaan nahay in timaha la madoobeeyo cirada waa xaaraan sida muctamadka madhabkaanaga ah madaahibta afartana waxay isku waafaqeen inay karaaha tahay kadib bay sii kala baxaan almuctamad cinda shaafici waa ataxriim muctamadka cinda alxanafiyana waa ataxriim cinda alxanaabilana waa ataxriim cinda almaalikiina waa alkaraahiya maalig marka la weydiiyey wax xadiidu ay soo ma jiroodhi idan inuusan maqan nusuusta unbaa lagu xambaaray axaadiistaa tobanka ku dhow ee waxa ka daciifka uu yar yahay badankeedna sugan baa qadiyadda ku timid baryahana waad ku aafaysantihiin iska daaya waa dhaqan fircoon waa dhaqan mushrikiin nabiga ka digay saxaabaa ka digtay salaf baa ka digay waa bidco ka fogaada wadaadkii hebelka xaakim almutayri ee kuweytiga ahaa yaa ciradu ku soo degdegtay asagiibaa madoobaysa kitaab buu qoray way banaan tahay buu wixii waaga ka dambeeya baad caafowdeen kutub badan baa laga qoray qadiyadda nin banneeya iyo nin diidaba kitaabka iila fiican baan magaciisa idiin sheegi kitaabkaas la soo dega akhriya saad u fahantaan masalada culayska ay leedahay fi shariica cinda salafna ay ka lahayd kitaabka waxaa la yidhaha itxaafu اlamjaad hadda korran waa idiin bijtinaabi takyiir shaybi bisawaad nin layla furayx ibnu saalix baa iskale waxaa taqdiimiyey oo tacliiqiyey oo ammaanay sheekh ibnu baas raxmat ullahi tacaala calayh akhriya kitaabkaas itxaafu اlamjaad bijtinaabi takyiiri shaybi bisawaad waa risaale aad u qiimo badan shubo kastoy sheegeen qolyaha garhka madoobaystee fircooniyiinta ah ayuu ka jawaabay adiladeena wuu keenay dhaqanka fircoon dhaqankii mushrikiin iyo cabdilmualibna iska ilaaliya bidca timid bacda saxaabatina hadiin ka dhiganina nusuusta cadcadna ha khilaafina si kale u xaragooda intaasoo kalar baa adduunka taale maxaa idin daba dhigan madowga fooshaxuna wejigiina kharibaya iyo doofoyda aduga keenaysaan wallahu subxaana wa tacala aclam